بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب نقش البنيان wuxuu ku saabsan yahay maa jaaءa can naqshi اlbunyaani guryaha oo la xardho naqshigu naqshigu waa xar in la xardho oo la qurqurxiyo oo la tasyiiniyo guryaha qaala xadahanaa cabdiraxmaan ibnu yuunus qaala xadahanaa muxamed ibn abi lfudayk qaala xadathanii cabdullaahi bn abi yaxya can ibni abi hind saciid saciid bin abi hindin can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh waalih wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi laa taquumu saacatu saacadda qiyaamo dhici mayso oo xilligii buunka la afuufahaya laga hadlayaa qiyaamaha ma dhici doono xataa yabniya annaasu ilaa dadku ay ka dhistaan buyuutan guryo yushabihuunaha ay u ekeysiinayaan bilmaraaxili maraaxil kooraha almaraaxil yacni wuxuu ola jeeda qaala ibraahim wuxuu yihi yacni athiyaaba dharka almukhatada dharka la xardhay ee diildiilimaha iyo takhdiidka loo sameeyey maraaxil iyo maraajil labadaba way jiraan almuraxal iyo almurajal labada nusqaba waa laba nusqoo jirto oo haddii la yidhaahda maraaxilla waa raxliga iyo kooraha geela wax saasoo kale u samaysan loo xardhay wey ayaa iyo raxli noqonaysaa maraajil iyadana way jirtaa oo waa fiyaabun oo burad tusnacu fi lyaman dhar yaman lagu samayn jiray baa la dhihi jiray waxaa kaloo la dhahaa min arijaal suurat rijaal ragga suuradooda iyo wax saas oo kale ah ayadana waa lagu fasiraa marka yushabihuunaha bilmaraaxili iyo bilmaraajili ayuu u ekeysinayaan ibn mundir marka ibraahim wuxuu leeyahay ibraahim ibn mundir yacni thiyaaba almukhatada dharka khuduudka iyo midabada loo sameeyey ayaa la yihaahdaa maraajil oo biljiim ah maraaxil haddii la yihaahdana ayaduna waa dharka iyaguna kooraha iyo raxliga loo lagu sawiray ayaa maraaxil la yihahdaa marka macnaheedu waxaa weeyaan waa guryo sida kooraha oo kale ah meesha lagu fadhiisanayo waad aratay kuraasta ama muxuuha ah, kursaanta loo sameeyey ee ratiga la kor saaraayo ee xaggaana la qabsani xaggaana lagu tiirsani sida rixliga oo kale guryahan salaf koonteenada soo ma arkin waa sidaas oo kale salaf koonteenadaasaa la shabahay la tilmaamaya guryaha salaf koonteenada iyo fidlada iyo dhulkaa way guryaha marka sida kooraha kore loo sameeyo tilmaamaha un weeyaan waana mucjiza min mucjizaatihi sala allahu aleyh wasalam guryihii nabiga shalan soo maray soo ma siday u ekaayeen lagama aqoonin xilligii nabiga alayh salaam gurya noocaas gurya basiida mutawaadica yaryara saanqaafkooda uu yahay tirayo gaaban gacanta gaarayso eh, jariidu nakli laga sameeyey geedo iyo khashab laga sameeyey ayuu ahaa in marka guryo noocaasa la dhisi doono oo la kala rogi doono oo sidaa loo xardhi doono loo qurxin doono waa mucjiza nabawiya mucjizada nabiga aleyh salaatu wasalaam bay tusaysaa nabinimadiisa inuu arrimaha ka waramay waqad xasala dalik waana arrin dhacday oo hadda hayno maalin walbana waxaa la yidhaahdo atatawur alcumraani horumarka ku saabsan dhismada wuu sii socda sii tartamaya oo maalin waa lasii wadaa oo gaalistan toban sano ka hor say ahayd labaatan sano soddon sano ka hor guryihi la dhisan jiray iyo kuwa maarata toban sana ka hor la dhisan jiray sii soco maalin walbaba fashon cusub iyo qaab cusub iyo nooc cusub baa loo sameynaya marka nooca cusub ee la sameynayo iyo qurxinta guryaha la qurxinayo wax dhibaato ah sharcan ma laha dhibaato waxay kasoo geli kartaa xagga tabaahiga iyo faanka iyo adduunyadii oo lagu mashquulo aakhira lagaga mashquulo iyo waxyaala noocaas oo kale magsabka xaaraantao laga laga dhista guryaha iyo boobka dadka la boobay oo wax laga dhistay iyo dhalkaasi xaaraanta kasoo geli wailaa in wax la qurxiyo in allaha jamiilu yuxibu ljamaal in allaha jamiilu yuxibu aljamaal nadiifun yuxibu nadaafa fanadifuu afniyatakum buu nabig alay slam leh fanadifuu afniyatakum ilahay waa alla jamiila quruxdan waa jecelya markii nabiga alayh salaam saxaabada uu yihi xadiidku uu sheegay laa yadkhulu jana man kana fi qalbihi midqaala xabatin min kibriya xabata khardin min kibriya wuxuu yihi nin saxaabada kamid in arajula yuxibu an yakuna nacluhu xasan wa thawbuhu xasan markaasu wuxuu in allaha jamiilu yuxibu aljamaal a markaa dharkaad qaadanayso guriga aada degayso waxaadoo dhan haddaad qurxisa dhib male laakiin waxaad ogaataa laba shay iska ilaali min gayri makhiilatin wa israaf buu nabig alay isalatu wasalaam kul maa shi'ta washrab maa shi'ta walbas maa shi'ta waxaad rabta xero cab gurigaad rabta laakiin almakhiila xariga kibir iyo shaafeertan iyo isqaadqaad iyo xaqiraad dadkaad xaqirto iyo iska ilaali israaf xadda ood gudubto xadda ood gudubto oo aada la timaado wax haddii aan macnaba kugu fadhinin oo meesha aad la imaato nacam xadiidku saxiix weeyaan sanadkiisa inqidac baa ku sugan oo ninkaa la yihahdo ibn abi hindi saciid bin abi hind lam yalqa abaa hurayra abaa hurayra mau soo ma la kulmin baa la yiri laakiin xadiidku wuxuu leehay shaahid iyo mutaabacaad halkaasaa qaarna xasan ka dhigeen qaarna xasan lgayri qaar saxiix gaarsiiyeen qala xadathana musa qala xadathana abu cawan alwadax qala xadathana cabdilmalik ibn cumayr can warat katib lmugira almugira <clears throat> bn shucba mawlihiisi wey waana kaatibkiisii u qori jiray waxa uu rabo inuu loo qoro karaani buu ahaa qaala wuxuu yihi warat kataba mucaawiyatu baa wuxuu soo qoray ilى mugira mucaawiya bn abi sufyaan ibnu skhr alamawi alamir amir اlmuminiin radi allahu canhu ardah katib اlwaxyi saxaabiyun jaliil ibnu saxaabiyin jaliil radia allahu canhu ardah qaraabadii rasuulku ahaa gabadhii waxaa nabiga qabay alayh salaam dhihi jiray uma xabiiba ramla bint abi sufyaan um lmuminiin walaash iyo walaalo ahaayeen marka waa qaraabatu rasuulillaahi xaggan kalena dee nasabka markii la dhahana asagu wuxuu aha cabdishamsi buu ahaa reer bani cabdishamsi iyo reer bani nawfal iyo reer bani haashim iyo bani mutalib saddex afartaa maxay isku hayeen banu cabdimanaaf bay isku hayeen marka nabiga waxayba kala tirsadaan saddex afar oday bay kala tirsadaan qaraabatu rasuulilaahi sala allahu aleyh waali wasalam waxyigana waa qori jiray oo kaatibulwaxyi buu ahaa ninkii waxyigii lagu aaminay ee qur-aanka lagu aaminay ee intuu qora dadka soo gaadhsiin jiray ninkaasi waad arataa min athiqati waasidqi waalamanati bimakaan meel sare ayuu ka gaadhay amaanada iyo kalsoonida iyo cadaaladda marka waxaa weeyaan shiicada nimanka la raafidada ayaa wax ka sheega layaabna ma laho nimanka iyagu u waxay ku hadlaan iyo beentana cibaaday u tahay beenta iyo tuqyada iyo in dhaahir iyo baatil iskhilaafsan lagu dhaqmo iyo nifaaq dhaqan bay u tahay marka laa qarwa walaa cajaba layaab male ah marka mucaawiya bin abi salama wuxuu leeyahay tawaaduciisa fiiri waa amiir lmuminiin dhulkaa islaamka o dhan buu madaxweyne ka yahay haddana cilmigiibuu kororsanaya oo dalbaya oo naseexuu weydiisanaya saxaabada nabiga alayh salaam wuxuu yihi uktub ilaya waxaad iisoo qortaa maa samicta min rasuuli illaah waxaad nabiga calayh salaam ka maqashay oo cilmi iyo diin iyo naseexaa fakataba ilayhi wuxuu iisoo fakataba ilayhi waraad wuxuu leeyahy mugiira wuxuu qoray waxaa qoraya waa waraadka laakiin mugiira amarka iskale oo cilmiga yeerinaya wuxuu u qoray ina nabiy اllahi salى الlahu alيه wasalam kaana yaqulu wuxuu dhihi jiray fi duburi kuli salaat salaad kasta gadaasheeda laa ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah kalimat tawxiid kalimat اikhlaas laa ilaha ila اllah oo nafyigaas ihbaatkaasi yimid bacda nafyi muxuu faa'iideynaya ya ya laa ilaaha ila اllah ma faa'idanaya ya ya wax allaale wax ilaahay ka soo haray oo la anfiyey soo maha waxba aan laga soo reebin kadibna maxaa la ihbaatiyey alla waaxida keligii ayaa la ihbaatiyey ayadoo sidaas ba aheedoo ku fileed oo ihbaatun bacda nafyin uu kukufi lahaa xasriga iyo ihbaatka kusufi lahaa iyo waxaa lagu adkeeyey waxdahu baa la yihi waa taakiid mogta haddana taakiid bacda taakiid maxaa la yihi laa shariika lah kul hada min baabi alcinaaya bijanib الtawxiid tawxiidkii xaggiisi baa cinaayo la sinaya ihtimaam la sinayaayo waxaa la fogeynayaa shirkigii iyo kufrigii iyo gaalnimadii waxaa la ihbaatinaya wuxudaaniyadii iyo uluhiyadii lilahi subxaanaه wa tacaala lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acطayta saasuu dhihi jiray nabig slam salaad kastaba ka baxo allahuma laa maanic wax mancin kara ma jirto diidi kara limaa actayta wixii aad bixisood siiso qof walaa muctiya wax bixin kara ma jirto limaa manacta waxaad diido walaa yanfacu ma anfacayo waxmana ma tari kara daljaddi qofka maalka iyo sharaf iyo waxu saaxiibkaa minka ciqaabtaada iyo cadaabkaada iyo caradaada aljaddu madaxnimadiisa iyo maalkiisa waxu tari mayso jadka madaxnimada waa la yihahya sharafta qabiilka iyo nasabkana waa la yidhaahdaa maalkana waa la yihahdaa intaba waxba kuu tari xag alla haddaan lagaaga gargaarin horta midaasuu nabiga alayh salaatu wasalaam dhihi jiray b u qoray marka taxqiiqu tawxiid wey iyo qofka istislaamiy hogaansan inu la yimaado ku qanco ilaahay subxaanahu wa tacaala aamino oo rumeeyo aan allahan wax diidi kara inuu jirin wax alla alahan wax bixin kara inuusan jirin wa kataba ileyh wuxuu kala u qoray inahu nabiga alayh salaam kaana yanha wuxuu reebi jiray can waqaala madax wey mogtahay mucaawiya qiila waqaaladaa ku badan waa loo keeni shacabkii oo dhan baa ukala dusaya warkii baa loo gudbinaya marka wararka lagu keenayo iska jiri weyaan macnaha waaa layi waxaa la yirina kuu imaan waxba ha ku dhisin nabiga waa diiday calayhi salaatu wasalaam can qiila waqaala waxaan sugnayn meeshu ka yimid iyo qofka ku hadlaayo wuxuu yihi oo lahubila sugin wa katrati su-aali su-aasha badan oon ayadana faa'iida lahayn ama cilmi ahaate ama maal ahaate <clears throat> su-aasha badan waxaa kamid a ah katratu su-aal tatabuc annaas tatabuc naas dadka oo la raacraaco ya ninkan muxuu yahay hagee ka imaaday waa qolama ya maantoona lisweydiiyo tatabuca ah, dadka la raaraacayo ya hagee waxaa ka keenay waa waxaas hagee ka keenay see ku helay see ku yimid dadka waa isweydiiyaan mogta su-aalahaas waa lasweydiiyaan aad baa lasweydiinaya dadku waa isku maqan yahay maantoo dhan wa iska sheekeeya wa iska laadlaadaa un waxaasoo dhan indhaha ka laab faraha kala bax ah. wa katrat الsu-aal wa idaacat ilmaal xooloo la dayaco oo meelaan munaasibeen lagu bixiyo iyo israaf iyo xadgudub oo lagu sameeyo wakaana yaraa can cuquuq umuhaat hooyooyinka in lagu caasiyo wuu reebi jiray aabuhuna waa lamid laakiin aabuhu waxaa weeyaan hooyada hooyada ka daciifsan ka tabar daran oo ilmaheeda iyo xataa markay kuuskuus noqdaan aan waxba ka dhacsan karin ka dhacsan karin marka waa si gaara ah loo adkeenaya hooyada in la ogaado wawaadu lbanaati gabdhaho la xabaalo wakada lbaniin wiilasha in la xabaalana iyadana xaaraan wey gabdhaha maxaa loo sheegay aqlabkaasaa ahaa gabdhahay xabaali jireen markaa aqalki lagu wadaa wiilasha hadii la xabaarana waa lamid iyadona xaaraan weeyaan oo khashata imlaaq iyo muxuu aha khashat alcaar labadaas cilay xabaari jireen inay waxay siiyaan waayaan iyo inay ceeb ay usoo jiido oo fadeexo a waidaa bushira axaduhum bilunthaa dalla wajhuhu muswadan wahuwa kadiib yatawaana min alqowm ikhyaartii buu iska qarqarinoo wax balaayo ku dhacday oo had ay saaran tahay <coughs> ayuuba noqon maalinta gabar lagu bishaareeyo waa qariib ya gabadhaana wiilasha ka naxariis badanba in badan oo la arkay ka naxariis badan ka dulqaad badan ka maaragtay eh, eh, markii uu waalidku duqoomo oo u dhaco dadka kor jooga usabra usabraayo gabdhaha wey gabdhaha usabr badan sida aqlabka wey ah, marka waaba naxariisba marka wadilbanaad <clears throat> wax la xabaalo ma oo xabaal loo quuro waa dembi kabiira ah oo kabaairta kamida waan la isweydiin doonaayo waida lmawudatu suilad bilah ileh wamancin in la diido wixii xuquuqaho qofka lagu lahaa uu diido mancin manci xuquuq lwaajiba cala linsaan wixii xuquuqo lagu lahaa inuu diido sakadii iyo xuquuqdii iyo silaturaximki iyo waajibaadki wahaatin inuu dalbo wuxuunan lahayn wuxuuna xaqu lahayn inuu dalbo haati ken wey haati dalaba maa laysa laysa lahu min alxaq wuxuun xaq kulahayn laysa lahu xaqun xadiidku saxiix weeyaan oo bukhaari iyo muslim fi saxiixayhima kusoo saareen qala musنifu raximah llah xadathana adam qala xadathana ibn abi dibi maxamed bin cabdiرaحman can saciid اlmaqburiy can abi hurayra qaal qaala الnabiyu salى الlah alay sl nabig wuxuu yihi lan yunjiya axada qofna ma badbaadinayo minkum idinka inaga mida camalun camal ma badbaadinayo qof camalkiisa u badbaadin ma jirto qaaluu waxay dhaheen walaa ant ya rasuul adiguna qaala wuxuu adigana ku badbaadin maayo miya camalkaada qaala walaa ana ila an yataqamadani allahu min minhu inuu ilaahay subxaanahu watacaala igaleeyo igeliyo igu daboolo isiiyo biraxmati naxariis fasadiduu ee sawaabka laazima oo waqaaribuu dhexdhexaadna ku jira huluwi iyo xadgudubna hala imaanina taqsiir iyo tafriid iyo gaabinna hala imaanine halkaa dhexdu khayrka ku jiraaye dhexda ku jira sadiduu idinku siiya sawaabka ah ee macruufka ee khayrka ee wanaagga sameeya asagaa laftirkiis markaad samaynaysaan fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka walaa tadco baa la yidhi ah, duqyaan lama rabo istiqaamaa la rabaa duqyaan iyo inaad xadgudubtaan lama rabo fasadiduu waqaaribuu dhexdhexaadka ku jira waqduu kallaha waruuxuu caraaba wa shayun shay min aduljati habeenka kamid ahna istafiidu ka faa'iidaysta wlqasta alqasta ilzamu laazima alqasta alqasta dhexdhexaadka tabluqu waad gaaraysaan dantaad lahaydeen waad gaaraysaane haddaad dhexdhexaad kaga socoto qasadkaada waad gaari ujeedadaada waad gaaraysaa marka waa tawjiih nabowi iyo baraarujin nabiga xaggiisa ka ahaatay alayh salaatu wasalaam oo hanuunkii nabiga ah sadiduu waa sawaabka ku laazima sawaabku dadaal shayguna goormuu sawaab noqoni ikhlaas marka la helo mutaabacana la helo ayay sawaab noqonaysaa ayukum axsanu camala aswabuhu wa akhlasuhu bay dheheen culamada ku fasireen sawaab oo xagga mutaabacada ah jidkii saxda inaad marto ikhlaas iyo niyad wanaag labada markii la helo sadaadka ah, wasadaadu sadaadu sahmi bay dhihi jireen sida leebka loo toosiyo kale u toosnow waqaaribuu dhexdhexaadna ahada oo markaad khayrkan ku jirto weligaa iska ilaabini inaad xadda gudubto oo xamaasadaydi kaa barato aad dhaafto meeshii had inaad gaabiso ood dabajiita noqoto oo dabadho noqotan iska ilaali dhexda kaga jir dadka duuka laha waktiyihia marka waxaa laga hadlayaa istafiiduu awqaata raaxatikum wa nashaatikum xilliga naftiina ay nasanayso ee nashaadka leedihiinna ka faa'iidaysta waa ilaana watiga qofka watina waqtu malaala waqtulcajiz qofka waqtu cajizan yahay daalan yahay noogan yahay xilligaas kale haddaad qur-aan baan akrin tirada ka waran oo adan khushuucdiisi iyo tadaburkiisi iyo macaanidiisi iyo midnaba lala socon taa waa nabiga alay slam wuxuu yihi iqra'u lqur'aana maa talafa bihi quluubukum faida اkhtalaftum faquumuu can faida اkhtalaftum faquumuu inta naftiina ay u dumayseen nashaad leedihiin qur-aanka akriya waa sidaas salaadii maxaa la yihi qofka salaada ha akriyo oo salaada ha tukado qur-aanka ha akriyo laakiin markuu cajis iyo daal dareemo ha joojiyaa la yihi fainahu lacalahu yadcuu fayasubu nafsa inuu duceyso ismaaga laga yaabo isku ducee oo de naftiisa habaaraa dhici kartee <coughs> marka awqaadi baa la marka waktiga nashaadka ka faa'idaysa weliga waktiga nashaadka haddaad wax kala gelisay ka hor wax kalaad gelisay facebook baad gelisay ood cilmi ka akrisanaynin whatsapp baad gelisay waxyaalo kale oo social media layiraahda ee wasaaltawaasulka aad gelisay waxaa adduunka mashquulka ku yahay sheeke iska caadi oo dadka ay meelo ku sheekaystaan baad gelisay waa xilligii thamiinkahaa ee qaaligahaa ee haddii qur-aan aad qarin tirahdana aad si fiican kuu geli lahaa haddii marka uu noqdo cilmiga iyo barashadiisa haddii shaqadii kala dhaqoto xataa wax la qabsan lahaa xilligaa haddaad dama marta ka waran marka uqdu xilliga kalahaada kowdhe warxuu xilliga rawaxaada labada xilliga qabo wey ee musaafirka qofka musaafirka aroortii inuu kalaho maahe inuu casarkii caraabo habeenkii deena wakti fiican shay min aduljana waxaa weeyaan xilli guuraha kamida habeenkii baad guurtay oo xoolihii ay qabow yihiin jirku qabow yahay qabow yahay wakti fiican baad meltaysaa marka alqasta alqasta dhexdhexaad ku socda weligiin tabluqu waad gaaraysaan meeshaad rabta waad gaari haddaad dhexdhexaad ahaato haddii laakiin aad aadan dhexdhexaad ku soconin ad gaabiso meel lama gaaraysa haddaad tidhaahdo dhaqso oo degdeg tidhaahdana waxaa laga yaabaa inaad meeshii gaadho oo taraarto may xoolihiiba aad ku ciyaarto may gaariga iska jijabisa shil gasho marka tafriid tafriidna lama rabo ifraadna lama rabo cibaadadii baa lagu shabahaya marka ee camalka lala imaanaya saas weeyaan xadiis saxiixa ah weye bukhari muslim way soo saareen qaala raximah llahu tacaala baabu rifq dhimrintii buu ku saabsan yahay rifqugan waa did lcunfi cunfiga iyo qalabsanaanta iyo adeega lama rabo ee dhimrinta la rabaa fi laqwaali walafcaal ficil iyo qowlba xadathana cabdاlcaزiz bn cabd الlahi اlweysi qal xadathana ibrahim bn sacdi an ibn shihaab الzuhri can curwat bn zubayr can caaisha zawj nabi sal slam qaalat dakala rahdun koox baa soo gashay rahd waa jamaca yar oo toban ka yar min alyahuudi reer yahuudeeda calaa rasuulilah nabiga alayh salam bay usoo galeen faqaaluu waxay dheheen asalaamu calaykum bay dheheen ida jaa-uuka xayowka bima lam yuxayika bihi llah wuxuu ilahay ku salaamin oo salaan xun oo qalafsan oo oo mxuu aha hadal deelqaaf leh deelqaaf buu ku salaamaya nabiga alayh salaam asaamu calayka bay dhahayaan waa habaar geeri kugu dhacday way saamka qaala caaisha waxay tiri fafahimtuha dilba waan fahmay tiri caqligeeda iyo fahamkeeda fiiri asaamu calaykum qof hadduu ku dhaho aada wax aad ku ogeena jirin waba asalaamu calaykum baad iskaga malayn lakin caaisha markiiba way fahantay ma faqaalat waxay tiri alay faqultu waxaan ii calaykum saam walacna saam iyo lacanad korkiina ahaato lacanadna way ugu dartay korna way ugu dhawaaqday wejigana way ka saartay qaalad waxay tihi faqaala rasulla nabiga alay slam ba wuxuu yihi mahlan yaa caaisha tartiib caaishaay in allaha yuxibu rifqa dhimrintu jeceliya fi lamri kulihi umuurtao dhani xataa haddaad caytami cayada laftirkeeda dhimrin bay leedahay cayada laftirkeeda dhimrin bay leedahayoo haddaad cay ay caro iyo canaan iyo qaylo ku jirto iyo mid qabow oo aarta aad qofka si qabow u cayo way kala tahay marka laftirkeedaa dhimrin u baahan dilkii baa rifqi u baahan haddaad wax dilayso haddaad wax baa rifqi u baahan meesheedii iyo qadarkeeda uun jazaa sayi midlha weeyaan oo inteedii oo kale faqultu waxaan yaa rasuula rasuul allow awalam tasmac miyaadan maqal maa qaalu waa waxay dheheen oo waxay mooday nabiga inuu ku canaanamayo assalaamu calaykum ta ugu jawaabtay ayay moodeysaa nabiguna maaha waxaas wuxuu didan yahay cunfiga cunfigu didan yahay iyo qalafsanaanta iyo adeega qaala rasuul sal slm wuxuu yihi qad qultu waan maqlay waana fahmay anigu waxaan calaykum maan iri marka calaykum waa intoodii un intoodii un weeyaan hawshana warkaas waxbaba kuma darin ee cunfi iyo qalafsanaan lama socoto si dhimran dhimrid ah oo rifqi ah un u wada soconaa taanada waana noo aqbali buu nabigu raaciyey ayagana toodasa la aqbali maayo oo ducadaanada waa la aqbali bu wacalaykum gaari lagu dhacday oo halaagsama wey wayna halaagsameen hadee saxiix xadiidku kii laga wada raray o huleeleen wax la laayo iyo wax qaxa waa kay noqdeen xadathana musadadu qaala xadatha tiba hadda naga argoosanayaan yahuudda tiba naga argoosanayaan oo kaza iyo muxuu ahaa waxay ku hayaan muslimiin falastiin qala xadathana musadad bin musarad qala xadathana abu cawan alwada can acmu sulayman can tamim bin slma can cabdiraxman bin hilaal can jarir bn cabdillahi albajali qaal qaala rasuulu lahi sala اllah alay wasalam wuxuu yihi man yuxramu arifqa man yuxram qofka laga hoojiyo arifqa dhimrinta yuxramu lkhayra khayr waa laga hoojiyey bu nabig alayh isalaatu wasalaam ah, haddiiba deganaan iyo si qabow aad wax ku dhamaysanaynin weligaa kadhekadeg baad noqono hawshaad oo dhan ba shil bay ku dhamaan shil iyo dabgadoon iyo xarig aad waxaa la yihi xoog waxaa ugu xun kii xoog waxaa ugu xun midka xarigg kaagooya xoog waxaa ugu xun baa midka xarigga kaagooya hadda xarigaadi haddaad xoog u adeegsato ad iska goysa kaaga xun adigaa kaaga xunbay marka rifqigaa la rabaa dhimreyn baa la rabaa nacam qala xadathana maxamed bnu eh, kathir qala akhbarana shucba an acmash eh, mila xadiku xadiis saxiix weeyaan muslim baaba soo saaray ayb qala xadathana cabd llahi bnu muxamedi qala ibnu cuyana sufyaan an mr an bn abi mulaykata an yacla bnu mamlakin yacla bnu mamlakaasaa majhuul weeyaan baa waa majhuul lakin xadidka mutaabacaad iyo shawaahid buu leeyahay fartaqa ila sixa saxiix buu noqonaya yacla bnu mamlak can umi darda radia allahu canha can abi darda an rasul an nabi sal slam qaala nabig wuxuu yihi man ucdiya ninkii la siiyo xadahu nasiibkiisii min arifqi dhimrinta uu ku lahaa dhimrintii iyo rifqigii qofkii aan laga qadinin ee ilaahay uu dabeecadiisa ku daro rifqiya dhimrin faqad ucdiya waxaa la siiyey xadahu nasiibkiisi min alkhayr uu ku ahaa qofkaa waa la siiyey khayrkii si gaaban buu ku heli haddii rifqiiba la siiyey khayr wuu heli waman xurima ninkii laga hoojiyey xadahu nasiibkiisa min arifqi dhimrinta uu ku lahaana faqad xurima xadahu dheeftiisii baa laga hoojiyey min alkhayr khayrka uu ku lahaa afqalu shayin shayga ugu culays badan fii miisaani lmumini qofka muminka miisaankiisa yowma alqiyaama xusnulkhuluqi akhlaaqda wanaagsan weeyaan wain allaha ilaahayna la yunqid lfaaxisha qofka xumaansamee inta badan ama xumaanta ku hadla albadiya afka dheer ilaahay waa waa u caroodaa badiga waa qofka aan cadida iyo afxumada iyo waxaaso dhan aan ka xishoonin saxiix weeyaan saxiix buu noqday bacda mutaabacaadka iyo shawaahidda marka la fiiriyo adigu waa saxdi saxiixa weeyaan marka rifqigaasuu musanif ku keenay raximahullah wax xoolahan aan dhaqanayna een leenahay haddaad rifqi kula dhaqantana si qabow baad u maali si qabow yaad u maali oo gaadiidka aad u rarani haddii laakiin aad kula boodo haddee asaga asagana waa waxba ka lisimaysid kama maari maysid inuu ku haraatiya laga yaaba oo meeshaas dhibaato kaasoo gaadho qaala xadathana cabdullahi bn cabdilwahaab dadkina waa kasii baab dadkina min baabi wlaa dadkina waa min baabi awlaa oo dad macaamilo wanaagsan rifqi ula dhaqanto waa kuu dabcayaan fabima raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan qaliid alqalbi lanfaduu min xawlika nabigeena alayh salaam baa noogu sugan qudwa iyo dayasho hadigiisa iyo sunadiisa iyo dariiqadiisa iyo siiradiisa iyo sifadiisa allah nagu hanuuniye qala xadathana cabdullahi bn cabdilwahaab qala xadathana abubakr bn naafic wasma abubakr mawla zayd bn khaaab qaala samictu maxamed bin abi bakr bn camr bn xazm qaalat camra waay tii qaalat caaisha waxay tihi qaala nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu yihi aqiilu cafiya aqiilu iska dhaafo cafiya dhawil hay-aati dadka sharafta u saaxiibkaa ah, caharaatihim simiraxadooda nin weyn oo sharafla waxaad arkaysaa maalin ushay ka dhacayso oo maalin sarsamiraxooni oo maalin wax si ka noqono ilduufi oo waxaan laga filayna kasoo fuli ninkaas maarata yaa lagula boodin yaan suuqa laga hadlaynin oo dacaayad laga afuufin oo bunka lagu afuufin tartiib waa maalin wax dhacay indhaha laga laabto wixii aan xuduud gaarsiisnayn baa laga hadlaya wixii aan xuduud gaarsiisnayn oo aan cuquubo xad leh aan lahayn oo tacziir iyo edbin iyo aan eh, u baahan wixii saasoo kale ubaahan ninka marka hay-ada saiibka markaaba la edbin maayo ah, indhaha laga laabaya war maanta waxbaa si ka noqda naga daaya laleh ah, waa hebel weligii lagoma baranin waxani laakiin ninkii waxaan looga bartay oo looga bartay waa lasoo qabana waa la edbini ah, saas wey marka aqiiluu iska dhaafa u daaya dhawil hay-aati dadka uh, saaxiibka hay-ada iyo sharafta iyo wanaagga u saaxiibka ah dadka asxaab almuruaad baa la dhahaa muruaadka iyo khisaasha wanaagsan ee maxmuudada dad kale catharaatihim simirraxadooda qof aad ka filaynin baad maalin um, si a ka aragtay markaaba ka duubanin caloosha caloosha haka duubanin somaana soomani xadiid eh, qofka saaxiibkiis hal dembiga u horeeya dembiga u horeeya hadduu uu kaga kaga tago ma muxuu soo maray soma iimaan una marka ah, iimaankiisi iyo wanaagiisi baa ilaalinaya iyo ficilihiisa hal dembi ah uu sameeyey marka laguma laguma dhaafo laguma lagumana tuuro lagumana tuuro ayib dhowr jeer baa loo waa loo gogolbadiyaa waa loo gogolbadiyaa ayib xadiidku saxiix weeyaan saxiix ligayrihi abubakr bn naafic alcadawigaas daciif weeyaan lakin xadidku shawaahid buu leh abubakr bn naafic alcadawi waa daciif walow shawaahid mutaabacaat xadiidku ayib qala raximah اllahu taعalى xadaثna alqadaniyu axmed ibn cubayd الlahi qala xadaثna kaثيir bn abi kaثيir qala xadaثna thaabit ibn aslam can anas bn malik can الnabiy salى الlaه alيه waslm qaal laa yakunu اlkhurqu doqonnimada iyo jahliga deena kacaakufka ahe cajaladiiy degdega la socda fii shayin shay ma galo ilaa shaana wuu fool xumeeyaa wa ina allaha allana rafiiqun alla dhimrin badanoo dhimrin badan weeyo yuxibu rifqa buu jecel yahay ilaahay dhimrin badan wey addoonka iskama cadaabo isagoon intaasoo meel ka tusin xaggana laga tusi rasul baa loo soo diray qur-aan baa lasoo raaciyey mucjizooyin baa lagu adkeeyey waa lagu celiyey lagu celiyey in allaha rafiiq alla dhimrin badan wey yuxibu wuxuu jecel yahay rifqa dhimrinta maxaa kasoo horjeeda alkhurq alkhulqu aljahlu walxamqu waxaa loola jeeda alcajala wacadama tu'ada waa qofka degdega badan ee mxuaha sariicahe aan waxba u fiirsanin ee rifqi iyo dhimrin aan lahayn baa khuruq la dhahaa leanna waxaa ku jira meeshan daysh jaahilnimo iyo doqonnimo yaa ku jirta khurqiga asalkeedana waa sidaas waa jaahilnimo doqonnimona ay la socoto wey markaasaa waxaa ka dhalani dhimrin la-aan baa ka dhalan a taas ilaahay ma rabo in laa yakunu khurqu fi shay <coughs> ila shana <coughs> ma laa yakunu alcunf oo kale wey fi shay xadiid saxiixa weeyaan qala xadathana camr bnu marzuqin qala akhbarani shucba an qataada qaala samictu cabdاllahi bn abi cutba yuxadiu asagoo waramayo can abi saciid alkhudriy qaal kaana rasuulu lahi sal slam wuxuu ashadda xayaan xishood mid ka daran min alcadraai gabadha gashaantida oo fii khidriha qolkeeda joogto gabadhan ikhtilaad iyo suuqyaacid iyo aan baranin oo gurigooda iska joogto ku tarbiyaysan gabadhaas siday uxishooto ragga janabi uga xishooto saas nabiga alay slam waa ka xishood badnaa wa kaana idaa kariha shayan hadduu wax naco carafnaahu waxaan ka garan jirnay fii wejhi wejigiisa wejigiisa isbedeli jiray xumaanta waxaa nacayo inuu ku hadlo oo ka hor dadkana waa ka xishoon jira rasuulka alayh salaam wixii aan dambi weyn iyo macsiyo iyo kabiire aan ahayn wixii laakiin diinti shareecada meel lagaga dhacayo nabiga alayh salaam kama aaminsi jirin xadiidku saxiix weeyaan alxayaa marka iyo xishoodka ayaa xadiidka nagu boorinayaayo akhlaaq wanaagsan ah ayadoo laftirkeeda rifqi iyo dhimrin bay keenaysaa xishoodka iyo dhowrsanaanso iyo deganaan bale xishoodku wuxuu kamid yahay qeybaha iimaanka marka la qeybiyo qeyb kamida wey waxayaa shucba min aliman waa kii nabiga sala la alay waslam yiri qaala xadathana axmed bnu yunis qaala xadathana zuhayr can <clears throat> qaabuusin ana abaahu aabihiis qaabuuskaas qaabuus binu abidibyan qaabuus binu abidhabyaan aabihiis oo abudhabyaana ayuu ka warinaya xadathahu can ibni cabaas can inabiy sala la alay slam qaal alhadyu asaalixu siirada wanaagsan wasamtu iyo hay-ada quruxsan wاliqtisaadu dhexdhexaysiga oon ifraad iyo tafriid lala imaanina dhexdhexaad lagu socdo wax walbaba jus- un waa qeyb min sabciina juz-an toddobaatan qeybood kamida min anubuwati nabadnimadii nabadnimadii toddobaatan marka loo qaybiyo sifaadkeeda laga qaybiyo toddobaatankaasi laba kamida waxaa a ah alhadyu saalix wsamt wاliqtisaad hadyigu hady saalix waxaa weeyaan qofka hadyigiisa marka la dhaho siiradiisii wey siiradiisii iyo dariiqadiisii iyo jidkii uu qaabka u socon jiray wey samtuguna waa hay-ada iyo waqaarka hay-ada iyo waqaarka iyo muxuu ahaa qofka maaragtay mandarkiisa iyo muuqaalkiisa korawa inuuna ahaan qof maaragtay degan u ahaado samti baa la yihahdaa iqtisaadku waa dhexdhexaad wax walbaba shay kastaba in cibaadada laftirkeeda iqtisaad ubaahan nafaqadii iyo masruufki iyo biilki reerka iqtisaad iyo dhexdhexaad ubaahan oo taktiirna lama rabo israafna lama rabo dhexdhexaad baa la rabaa juزu min sabciina juزu min nubu xadiidku daciif weeyaan oo qaabuus bin abidabyaankaasi fiihi liin daciif weyan waa layin xadiid saas idhahaan qaala xadaثna xfs بn cmr qal xadaثna shucb xajaaj an miqdam an abihi mqdam bn macdaykarib an abihi an aishaa radi allahu canha qaalat caaisha waxay tiri kuntu waxaan ahaa calaa baciiri neef geelan saaraa fiihi sucuuba sucuubaa ku sugnaa oo neefka geela ama waa dhaluul ama waa waxaa wey sacb asacbu whaluul baa ladhaha asacbu whaluul neefka aan leylyanayn ee ordaaya ee aan maaratay hayinka ahayn hayinka ahayn ee beerta qabe boodboodi ee kula buubi e kaasa waxaa la dhahaa sacab baa la dhahaa marka baciir fiihi sucuuba waxba adeegaa kusugnaayo iyo maaratay fudeed faqaala nabi markaasi caaisha wax ka sheegtay oo yar canaanatay ku qaqayliday faqaala nabiyu sala la alay slam wuxuu yihi calayki birifqi umiyiri umiyiri ha umi yiri bu nabig aleyh isalaatu wasalaam oo arta xoolaha markaa ka caraan si kale kuma istaajin kartid waa inaad muqmuq wax u muujisood xaris u muujisood markaasuu ku istaagi hadday kula boodo un si ordi isagaba afar adin leh calayki birifqi dhimrinta dhimrinta a dhimrinta laazim fa inahu laa yakunu fi shayin shay ma ahaado ilaa zana yani ma kaana shayun fi ilaa zana waa qurxinaya ilaa zanahu ah, qurux iyo wanaag iyo ficli un bay keeni walaa yunzacu lagama siibo rifqiga dhimrinta min shayin wax ilaa shaana waa fool xumeeyaa fool xumo unbay ku dhacaysa u dambeynaysa marka dambe inaqaab dagaal iyo dil marka dambe lagu dhamaystiray markii cunfi la isticmaalay oo rifqii laga tegay marka dambe dil iyo dhimashoa meeshi wax yar bayna ka bilaabatay wax yar oo maxaan siin ahaynoo isku miyirin u baahnaa iyo isfahansiin ayaa marka dambe dil ku dhamaanaysa walciyaadu billah xadii saxiix wey xadiidku qaala xadathana cabdilcaziiz qaala xadathana waliid bin muslim can abi raafic an saciid maqburiy an abihi an abi hurayra radi allahu anhu qaala qaala rasuulu lahi sala la alay slam iyaakum iska ilaaliya washuxa bakaylnimada shaxiixnimadu waa qofka wixiisa waxa dadka kaleba inuu quuri waayo wixiisana waa quuri waayo dadka kale waa quuri waayo mar walba ummadda khayr iyo wanaag lama rabo shaxiix baa la yihahdaa fa inahu ahlaka waxay halaagtay man kaana qablakum dadkii inaga horreeyey yay halaagtay waxbay isku quuri waayeen markaasaa nin walba ninka kale dhiiggiisa banaystay safaku waxay daadiyeen dimaahum dhiigoodii bay daadiyeen oo anaa anaaniya wax la nin walba asaga in wixii helo oo qaato markaasay dee isbanaysteen ah, waxba isku quri waayeen ani inaan yeeshay ama aan lagu dhinto ama aan lagu halaagsano iyo nin walba yulee safakuu dimaahum dhiigoodii bay baddaadiyeen waqadacuu arxaamahum qaraabadiina gooye nin walba anay ii daran tahay anay igu fiican tahay buu leeyahay qaraabo lama yaqaano wadulmu dulmiga iyo gardarada iyo dhibaato lasgeys geysto dhulumaatu yowma alqiyaama maalinta qiyama mugdi bay noqonaysaa intaa wax la samaynayo ee dhibaato dadka lagu hayo addoomaha ilaahay hadda qabrigay kaaga horeysaa qofka qabriga uga horeysaa qabrigaas iska mugdiga marka hore dabeec ahaan ilaahay mugdiga uu ka dhigay laakiin iimaanka iyo nuurka qofka muminka lagu iftiimiyo asaga nuurkii loogu iftiimin lahaa waa ka dansan yahay ah, dulmi buu wataa dulmigaasa ah marka dulumaad iyo mugdi ku noqonayo xadiidku saxiix weeyaan sanadkan hadda aan joognaba dacfi baa ku jira laakiin mutaabaca mutaabacaad buu xadiidka leeyahay mutaabacaad buu leeyahay qaala musanifu raximah llah baabu rifqu fi lmaciisha maciishadan iyo noloshu waxay u baahan tahay dhimrin si degan oo dhimran in wax lagu wado qala xadathana xaramiy bnu xafsin qala xadathana cabdulwaxid qala xadathana saciid bnu kahiir bni cubaydin qala xadathani abi qaala dakhaltu calaa caaisha an u galay um qaafis radia allahu canha faqaalat waxay tiri amsik calaya akhiidu nuqbati nin bay ku leedahay saas ninkan la yiraahdo saciid ibnu kathiir ibn cubeyd aabihiis oo ka ah kathiir ibnu cubeyd kathiir ibnu cubeydkaasa caaisho leedaha ii qaba marada maray tala rabtaa marka ma ajnabi ba maya ajnabi maaha waa akuuha min aradac akuuha min aradac walaalkeeda oo isku naas nugen waay radiicu caaisha la yihahda radiicu caaisha dakaltu waxaan u galay caaisha um lmuminiin allahu canha faqaalad waxay tiri amsig i qabo xataa akiida aan talo nuqbati aan tale eh Ah, nuqbadu waa sarwaal aan lahayn dhexda ka xidhneen weyaan ka tolleen kuwaas waxaa la dhahaa nuqba la yihahdaa haweenka waxyaalaha ay xidhaane gorgorada mxuu aha gorgorada oo kale ah waxaas oo kale weeyaan oo aan sarwaal ahaan ukala xidhneen ayuu ahaa nuqbati gorgorada i qabo antashi eh fa amsagtu waan uqabtay yuu leeyahay faqultu waxaana yaa uma almu'miniin low kharajtu haddaan baxo faaqbartum u sheego dadka noo caaisha aminkan ay maro toltolanaysaa lacaduuhu waxay ku tirin lahaayeen minka adiga waxay kugu tirin lahaayeen boqlan bakhaylnimo waxay mara ka toltolan bakhaylnimadeeda waa dhukulnimadeeda may dhar gadato yaa lagu dhihi lahaa haddaad dadka usheega waxaad aminkan toltolanaysa ee aad ka maarmi laadahay weli aad kasita toltolanayso iyadoo de xoolo badan soo galaan oo sadaqaysan jirtay oo gacanteeda waxay soo galaan intay bixiso yaa waxaa soo martay intay xoolo badan sadaqaysato iyo khimaarkeedana toltolan jirtay iyo hagoogteeda marka saasay ku dhahayaan dadka qaar waxay tiri absir sha'nak absir sha'nak hadda waxaa laga wadaa ufiirsa xaalkaada jooji wey waxaad sheegeyso jooji waxaad sheegi absir ufiirsa shaanaka xaalkaada oo jooji wey inahu laa jadiida liman laa yalbasu alkhalaq wax cuseeba ma laha liman qof laa yalbasu aan xidhanin alkhalaqa wax duug ah wax duug ah oo duugu wuxuu ka imaadaa goormu imaadaa duug bacda aljadiid soo maha bacda libs ljadiid jadiid markaad xidhato unbaad khaliq iyo duugna uu imaan marka haddii dee cuseebku maad ku tuuri xoolaha markaad cusee ku xidhato duugba ka dambeeya duugi marka waa inaad meel kusinto inaad meel kusintaa la rabaa laa jadida ilaa liman labisa alkhala mm-hmm. mm-hmm. nin baa nin baa islaantiisii islaantiisii baa waxuu dhihi wuxuu ku dhihi jiray ikhlibii li lixyati garka iyo cilaan garka cilaan iyo mari markaase waxay dhihi jirtay ilaa kam tarqacu mink inta iska kabayso badanaa ee iska karayso iska kabi iska kabi eed garka unaad iskabayso markaasu wuxuu dhihi jiray kamaa labisti jadidi falbisi khalaqi falaa jadida lima laa yalbisu lkhalaqa saad cuseebkeyga u xidhatay yah duugeygana u xidho dhalinyaranimo waa sasoo maray oo xaaladdaa sasoo maray marka cuseebkeygi waa soo martay adaa dhamaystaye duugeygana duugeygana xidho dhihi jiray laa jadida liman laa yalbis lkhalaq waa saas macnaha iska madhal ahaan bay noqotay baa maa yucda alcabdu cala arifqi maa yucda alcabdu addoonka waxa lagu siiyo cala rifqi dhimrin uu dhimriyey sababteed wuxuu ku heli wuxuu ku heli xadathana musa bn ismaaciil qaal xadathana xamaad can xumaydin can an xasan can cabdillahi bn muqafarin can nabi sal slam qaal in allaha alle rafiiqun alla dhimrin badan wey yuxibu rifqa dhimrintuu jecel yahay yucdii caleyhi wuxuu ku siiyaa rifqigaasi maa laa yucdii wuxuuna ku siina cala cunfi cunfiga iyo adkeynka iyo qalafsanaanta waxaan lagu helin baa rifqiga lagu helaa wa can yunis can xumayd mithlu xadiidkaas oo kale saxiix wey abu axmed iyo abu daawuudna waa soo saaray fi sunanihi qaala raximah llahu tacaala baabu taskiin ataskiin dejinta didu tanfiir tanfiir oo dadka la eriyo oo lakala fiijiyo qowl iyo ficil iyo laquusiyo naxariista laga fiijiyo oo khayrka iyo diinta lagu adkeeyo taas waxaa kasoo horjeeda ataskiin in la dejiyo sakiina iyo xasilooni iyo deganaan lagu dabaalo dadka lagu soo dabaalo oon la kala caydhinin xadathana aadam bn abi yaasin qaal xadathanii xadathana shucba can abi tayax yaziid qaala samictu anas bnu maalik baan maqlo qaala yihi qaala nabiyu sala allah alay slam wuxuu yasiruu fududeeya walaa tucasiruu ha cuslaynina wasakinuu dadka dejiya oo walaa tunafiru ha kala fiijnina bashiruu walaa tunafiru bay riwaayad kalehed bashiruu walaa tunafiru sakinuu dejiya oo u bishaareeya oo wanaagga dadka usheegta way kugu soo dhawaanayaane wanaagga dadka usheega iyo wixii maaratay raja iyo khayr iyo wax ay ku helayaan walaa tunafiruse dadka ha kala fiijinina oo ha ku adkeynina diinta iyo shareecada xadiis saxiixa wey xadiidku naam marka bab raja bab raja baa la rabaa in loo isticmaalo qala xadathana qutayba bnu saciid qala xadathana jari an cata an abihi an cabdillahi bn cmr qaal nazla dayfu nin marti ah yaa wuxuu soo degay fi bani israail nin baa wuxuu soo martigay niman reer banu israaiila ah. banu israailka waad garanaysaa waa qolyahan eh, <clears throat> yahuudda ah dayfun martibaa fi bani israaiil yaa martiyey nazla dayfun baa wuxuu ku degay oo martiyey fi bani israiil wa fi daari daartaa iyo reerkaa gurigaa uu martiyeyna waxaa kudhe joog ku dhex jirta kelbatun ay lahum ciddu ay laheed cidda uu martiyeyna ay bay lahaayeen oo habeenkii o dhan wahwahda ku haya fa waxay ku dhaheen yaa kelba aydii bay la hadlayaan aygii bay la hadlayaan yaa kelba laa tanbaxii ha ku qaydiyin calaa dayfina martidaanada caawa caawa noo oga qale noo saamax martida caawa hadamajinin ama haku qaylin laa tanbixi haku qaylin calaa dayfina martidaanadi fasixna aljiraau waxaa dhawaaqay aljiraau dhashi fii badniha caloosheeda ku jiray waa ey oo xaamilaa wey oo riman oo dhaysa dhashi caloosha ku jirtay baa caloosha ka guuxday oo ayaga lalama hadlaaye eygan hadlaayo weyn baa lala hadlaaya ayagii baaba sharki iyo balaayada utaaganba ayagoo guriga caloosha ku jira fii badnihaa bay ka nuuqnuuq dheheen oo ka qayliyeen fadakaruu nabiy nabi nabiyaashii kamid aha markaa nool ayay u sheegay lahum mucjizada qabsatay dhibaatada qabsatay eygaa la hadalay kiu caloosha ku jira baa qayliyaa la yidhi fa qaala nabigii wuxuu yidhi ina mathala haada waxaan waxaa lamid ah ka mathali ummatin ummad tilmaanteed wey takuunu imaan doonta bacdakum gadaashiin yaqlibu sufahaauha kuwoodii caqligaabka ahaa ee sufahada ahaa ee fududaa yaa waxay ka qaalib noqonayaan culamaha culamadeedii culumadii oo aan waxba loo celinin waxba la weydiinin bay sufaana dibi oo wax walba lacagta marin oo wax walba marsan oo wax walba samayni oo aan laisweydiinaynin oo waxba loo tareebayninba culumadii a ah, walow raduuhu ila arasuuli wa ilaa uli lamri minhu lacalimahu aladiina ystambituunahu minhum maxaa ka horeeyey wida jaahum amru min almni aw alkhawfi adaacuu bih wa waxaa way sufahaadi wax ku saabsan nabadgelyada iyo istiqraarka iyo maamulka iyo umuuraha masiiriga ee u baahan wax cad iyo wax xikmada in lagu maamulo markay dhacaan la sugi maayoba madaxdii culimada midna la sugi maayo nin walba meeshuu rabuu jabsan wuxuu rabuu samayn hadhow dee amina mindo isku tagtay la baaba la burburay yaad maqlaysaa maxaan samaynaa ayaa laleeyahay marka dadka sufahadii waxay ka qaali noqon culamada ka qaali noqon sida eygan hadda kuwan fiiri caloosha ku jira ee yaryankaa ee uurkaba lagu wado buuq ay bulaan qabri caloosha kasoo bilaaba kasoo qaylihayaan eygi weynaa ee codsiga loo gudbistay oona hadlin iyo ayaga qayliyeen waxaa lamida ah buu yihi kuwa ayaga xadiidku marka waa xadiid yani banu israail laga sheekeynayo waana daciif mawquufan wa ruwiya marfuucan isagoo marfuuc ahna waa la wariyey xadiidka asaga ah xadidka lakin asaga ah hadda mawquufka daciif weeyaan waxaa ninka la yihahda cadaa cadahaas waa cadaa ibnu saaib weeyaane cadaa ibnu saaib saduuqun ikhtalada bay dhahaan saduuqun ikhtalada waa isku darmaday akhri cumrigiisi dadka ka wariyey bacd alikhtilaadna waxaa kamid a ah, jariir baa kamid a ninkaa jariir la yihahdo miman rawa bacd ااkhtilaat intuu isku darma kadib ka wariyey xadiidkiisi marka daciif buu noqonaya la aqbali maayo wallahu aclam wbilahi towfiq sala اllah waslm ala nabina